salawaatu ullahi wasalaamu calayh yaquulu asagoo leh laa yarmii rajulun nin yuusan ku ganin oon ku sheegin rajulan nin kaloo muslim ah yani inuu ganan lama ogoy bimacna yuusan durin wey laa yarmi yuusan durin ama ganin wey cay iyo aflagaado midnaba rajulan rajula ruux muslim ah ruux muslima inuu xumaan ku duro diin la'aan ku duro lama ogolo allaahuma bidaliilin qaطciyin waadix walaa yarmiihi kumana ganaa la yidhi bilkufri gaalnimo gaalnimo haddaad ku sheegto ruux muslim oo tidhahdo gaal baa tahay ilaa hadduu ku gano ku sheego irtadad calayhi asagay ku soo laaban adigu yidhi hebel kaafir weeye ama waa gaal adigabay kugu soo laabanayso in lam yakun hadduusan ahayn saaxibuhu saaxiibkiisa uu ku sheega gaalnimada kadalika gaalnimada hadduusan ku sunayn ruuxaad tidhi waa gaal ama waa munaafiq ama waa cadow ilaahay hadduusan gaal ahayn munaafiqna ahayn cadow ilaahayna ahayn adigaa munaafiqa oo cadow ilaahya oo gaal ah marka waa hawl culus weeye khatar ah inaad ruux muslimoo gaalnimo ku sheegto adigu aad diinta oga baxdo ood ku gaalowdo waa halis marka waa in layska hubsado wey <clears throat> wa bisanadi sanadka laftirkiisa yani can abi darin ka waraynaa buuri sanadka laftirkiisa haddayna xaddaana abu macmar cabdullah bni camr almunqari cabdilwaris bnu saciid xusein almucallim ilaa sanadka haddaynu hayno wey can abi dar samica nabiya nabigu maqla abudara yaquulu asagoo le man ibdacaa ninkii u nasab sheegta ligayri aabbihi aabbihii cidaanka ahayd aabba aan aabbihiisa ahayn ninkii ku abtirsada waryaa tahay in hebel hebel baan ahay ayb walxaal huwa yaclamu ogya waa qayd laabudda minhu yani waa shardi iyo qayd laabudda minhu haddaadan ka warqabin aabbaha inuu aabbo kale yahay oo adugu markaad caqliyaysatay indhaha kala qaadayba lagugu yidhi aabbaha waaka ama hooyadaa kugu abtirisa ama nin kale kugu abtiriyey oodan war u haynin dembigaa kuma saara adiga laakiin marka laga hadlo waxaa weye waxaad og aabbaha hebel in la yidhaahdo aabba kalena sheeganaysa faqad kafara ruuxa waa gaaloobay fii riwaaya faqad kafara biاllaah ilahay buu ku gaaloobay ayib riwaayo kale caddaynaysa ragbatan can abiina waa qeyl laazima riwaayo kale caddaynayso waa inaad og ninka inuusan aabbaha ahayn nasabkana nasabkaada usan ahayn aaniyan waa inaad aabbaha iyo nasabkaada odoga cararayso liidnaa aad liidayso ama hadday tahay kumeelgaad sida kamaandooyinka iyo baasaboorraha iyo maxaanku dhahday mxuuha isheeg resbonsarka nijaaskaha iyo sowad waxyaabaha noocaas hadday tahay lagu gaaloobi maayo lagu gaaloobi maayo laanno ruuxu aabbihiina ma diidano aabbihiina ma necbo laakiin dan gaar ku gaadhayaa idan taa waa dembi been ah waa ifmi iyo dembi been laakiin waa gaal odhan mayno ayib waa in la kala qaado wali waxay dembigii imi noqonaysaa marka ayn wax daruura aysan jirin wax daruuro ah oo kugu qasbaysa inaad maanta sheegato abtirkaas ama aad magacan magacaa sharci ku qaadato wax daruura haddaysan jirin marka wuxuu noqonayaa been iyo kadibii imi wey laakiin markaad aabbaha quursanayso ama aad daraabayso ama abtirkaada aad ka cararayso oo nacbaysi iyo kohsi abtirkaada ay tahay markaa ninku gaalnimada ay noqonayso marka waa in labadaa qayd baa lagu daro alcilmu waa shardi wاraqba can abihina shardi wey can nasabihi waman iddacaa ninkii sheegta qowman qolyo laysa uusan ahayn huwa asagu minhum qoysuusan ka nin ku abtirsadana falyatabawa ha u diyaargaroobo hana diyaarsado maqcadahu booskiisii gurigiisii min annaari oo guri ahaa mago boos ahaa ayb haddaysan ahayn way xaliif wii laodhan jiray wa la xaliif baa jira ama xulafaa oo sharcigu ogol yahay dhaqankii salafkana ku dararsatay ninkuu qoysku ku dhaqmay ee mag iyo mawrxoo la wadaagahaya ee un kaab kaabu ka soo tirsanaa haddii la oryaa tahay reer galbaan waa odhan kara wax dhiban mala waxaad maqlaysaa cabdulahi maka alqurashi mawlaahum ayb mawla alqawmi minhum wa xaliifu alqawmi minhum nabiga kii soo xukumayna soo maray ayb Ah, abti wiilkay gaba dhashay waa minhum ninka qoyska ku dhaqma ee aan ka dhalanina ku dhaqanka minhum hadduu yidha anu qoyskaasan ka dhasho sheegtana dhib mala loo diidi maayo abtirkiisa u sheegto hadduu qoysku ku dhaqmiyo eh, boqolka sana kuso dhex noolaa sheegtana wax dhiba mala ayib laakiin waa inaadan abtirkaa oga cararnin quursi iyo daraabida abtirkaa aad duraysa oga cararin baa la doonaya ah. taa shek daruro wey taa waajib inaad sheegato inaad tiraado waxaan anugu qolyo la garan waayo soomaaliya ma ihi waajib weye markaad naf badbaadinayso ama xoolo muslim badbaadinayso ama ad badbaadayso inaad sheegatahay waa waajib ayib <clears throat> waman idacaa ninku ku sheegta qowman qolyo laysa uusan ahayn huwa asagu minhum min alqowm falyatabawa ha diyaarsado wey ha u diyaargaro maqcadahu min annaar waman daca ninka ugu dhawaaqo ugu yeedha rajulan musliman ruux muslim ah bilkufri gaalnimo aw amase qaala yidhaahda caduw allah cadowgu ilaahayow mark yidhahda ama cadow ilaahay baa tahay walaysa kadalika saas ma usan ahayn cadow ilaahay ma aha gaalna ma aha ilaa hadduu ay saa dhacdo weeye ninkaad wax ku sheegtana uusan cadowna ahayn gaalna ahayn xaarad way laaban yani rajacad calayhi cala alqaa'ili xaarad aday kugu soo laaban xaarad bimacnaa irtadad bay lamcano tahay gaalnimada aad sheegtay cadownimada aad sheegtay aday kugu soo noqonaysaa marka waa in la iska ilaaliyo wey xadaanaa cumar ibn xafs qaala xadaثanii abi xafs bn khiyaad qaala xadaثna alأcmash sulayman ibn mihraan qaala xadaثna cadi bn haabit min iqaati الtaabiciin qaala samictu sulaymaan ibn surad sulaymaan ibn surad saxaabi jaliil awey ayib weliba raggii loo diray kaana shujaacan nin deeqsi oo weliba cimriibu ah waagi dambana reer binu umiya dila isagoo sagaashan iyo dhowr jiray dileen cafa allahu canhum raggii nabigu u diray buu ahaa muqawqis ninkii masar joogay ee qabtiga ahaa nabigu risaal ugu dhiibay markaasuu imtixaano wuxuu hi waxaan ku weydiiyey maxaa tahay muslim yaad rumaysan tahay nebi maxamed nebi maxamed ma rasuul xagga ilaahay ka yid ba haa hadduu rasuul yahay buu ihi markay qoomkiisa caydhiyeen ee maka ka saareen ee intay garaaceen oo dileen oo nabiga ka dhiijiyeen haddana uu ka hijrooday ee xagga ayaa ansaari madiina u cararay hadduu nebi yahay intuu habaara maxuu dhammaan waaye kufaaru qoraysh intuu nabigu saa u yar fiiriyey maxaa loo rogaayo dhammaan waaye markaasuu saxaabigu wuxuu ihi waxaan ku weydiiy adugu nabi ciise maxaad ka aaminsanta wuxuu ihi ilaahay baan ka aaminsanaya waxbuu sii daaya wuxuu nabi ciise markay yuhuud ay salbinaysay qaban hayeen muxuu habaari wayaa u dhammaan waaye ilaa uu ka suga ilahay gargaarkiisoo la qaaday muxuu ilahay u suga gargaarkiisa muxuu iskaga yuhuud fiirin waaye markaasuu yihi anta xakiimun anta xakiim ji'ta min cinda xakiim buu nin caqli badan baa tahay buu waxaana ka timid nin caqli balaagtiisaad ka timid marka wuxuu rumeeyo u maamus lan waxaa la doonaya shubahaadka lagugu keena ka jawaabi karto waa inuu idan moogtahay waxan waa waxay ku socotaa awood rabbaania nabi ciisena awood ma lahayn nabi maxamed awood ma lahayn waxay awood ku lahaayeen wuxuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala ayib idan adigu haduu lagu fasixi nabiga odhan maha ilah kuwan baabi bar marka loo fasaxay la yidhi haddaad habaarta maanta oo tiraahdo kuwan hala baabi waanu baabiinayna malak aljibaal iyo jibriil u yimid waxay nabi maxamed haddaad doonto malaggan waa malak aljibaal weligiina dhulka ma soo degin adigu kuu soo dega taxta amraka wey haddaad tidhaa halli rogo ree quraysheed labadaa buuro weyn baanu ku fadhiisanayna la arki maayo nabi wuxuu uhi maya dhabarkooda waxa ku jira ayaan ka sughayaa inay diinta qaataan wa ficlan wayna dhacday wa kaana raxiiman ra'uufa ayib idan marka laakiin marka shubha lagugu keeno caqli ah oo idabdaro looga jeedo duritaan waa inaad ka jawaabi karto ayib rajul min axaabi nabiy qaala kuhi saxaabigaas istaba waxaa caraatamay ama caytabay rajulaani laba nin baa caytamay cinda nabiy sal slam faadiba axaduhumaa midkood baa cadhooday oo xanaaqay fashtadda waxaa daraaday hadabu cadhadiis aad buu kullaaday xataa intii intafaka uu afufmay intifaaq waa ruux markuu hadde xanaaq xalmurdiha istaagi indhaho dhan baa istaagi neerfaasho dhan baa istaagi ruux la afufay buu noqon bar wuxuu noqonaya xataa warima intafaka marka waa afhumada len uu afhumay ayb lakin macna waad fahamtay cabdifatax cabdifatax hadda soomaligiisu looma geli karo faishtadda qadabuhu calayhiisi baa daraatay xata intafaka ilaa uu barray ama uu afhumay intafaka waxaa afhumay wajhu wejigiis wejigii baa afhumay isagoo dhan ba ruux xanaaqay dhiig baa kugu soo istaagahay oo watahayara oo isbedelay faqaala nabiyu nabigu wuxuu yidhi inii anigu la aclam waxaan ogaan garanayaa kelimatan weedh ama odhaah low qaalaha hadduu odhan lahaa ninkaa xanaaqsan la dahaba uu ka tegi lahaa canhu xaggiisa alladii yajid waxa uu helaya haya xanaaqa iyo kuleylkan fara badanee barasharka ku taagan uu ka dami lahaa ayib fanalaqa waxaa aaday oo tagay ilayhi ninka xanaaqsana xaggiisa alrajulu nin muslima aaday saxaabada ka mid ah ayib weliba asaga saxaabiga sulayman laftirkiisu ah faahbarahu wuxuu u sheegay biqowli nabiyi nabi maxamed hadalkiis war nabigu wuxuu ku leeyahay haddaad saa iyo saa tiraahdo cadhadan way ku daynaysaa ilaahay subxaanaه wa tacaala shaydaanka ka magan gal qul acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim wa qaala wuxuuna saxaabigu yidhi tacawad magan gal billaahi ilaahay magan gal subxaanaه wa tacaala min الshayطaani الrajiim shaydaanka la dheereeye laciinka ahaa ilahay ka magan gal wa qaala ninkii loo sheegay khayrka wuxuu yidhi ataraa ma waxaad ku aragtaa bii ba'si ma wax dhibaan qabaa miyaa lay maray majnuun ana miyaan waalanahay buui markaan shaydaan ilahay ka magangalahay miyaan waalanahay xaafid xajar kayrki wuxuu tilmaamaya ninkan lagu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala shaydaan ka maangal ee nabiga farintiisa loo sheegay haddana ku jawaabay miyaan xanuunsanahay ma shaydaan baa i ku jawaabay waxaa macquula inuu ahaa munaafiqiinta muslimiinta ku dhex jiray waxaa kaloo macquula inuu yahay min jufaat ilacraab muslimiinta iska reemiyiga ahaa ee iska aaminsanaa shayaan waxaa ilaahay laga magan galaa markaad jin qabto un oo aan aaminsanayn cadhadu inay mina shaydaanta cadhada iyo xanaaqan fara badan shaydan xaggiiba ka yimaadaa idan inuu ahaa imaa muslim acraabi iska jaahila iyo inuu ahaa munaafiq mutasatir fi lmuslimiin inta waa macquul almuhim wuxuu diiday sunnadii nabi maxamed buu gafay waana khaldamay ninka isaga ah ilaa markaad xanaaq badan dareento iyo balaayo ilaahay subxaana wa tacaala shaydaan baa ku afuufhaye acuudu billahi min ashayaan arajiim haddaad taagniinna fadhiiso xaaladda wax ka bedel waynu soo maray dhowr goor tilmaano xadaanaa khallaad ibnu yaxya ibnu safwaan asulami abu maxamed alkuufi iqa qaala xadaanaa sufyaan athawri sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri abu cabdillaah can yaziid ibni abi ziyaad saduuqun fiihi dacf can camr ibni salama min iqaati الtaabiciin can cabdilaahi qaala wuxuu yihi cabdulahi ibni mascuud qaala maa min muslimayni laba muslim ma jiraan laba muslim ma jiraan ilaa hadduu jiraa muslimiin la helo baynahumaa dhexdoo waxaa a min allahi ilaahay xaggiisa caza wajal siturun dahaar baa udhexeeya wey dahaar baa u dhexeeya walaaltinimo ah islaamnimo ah ayib idan waxaa u dhexeeya sitri iyo connection ay iskugu xidhan yihiin oo islaamnimo ah yani hil baa u dhexeeya wey iyo afraad ayb faida qaala hadduu yidhahdo axaduhuma midkood lisaaxibihi saaxiibkiisa kale kalimata hujrin kalimata fuxshin kalima xun ama kalimata qubxin erey xun hadduu ku yidhaahdo faqad kharaqa waa dilaacshay ruuxa muslimka ereygaa uu ka soo baxay sitr allaha ilaahay asturkiisii iyo xijaabkiisa buu dilaaciyey waidaa qaala hadduu yidhaahdo axadumaa midkood lilaakhari kii kale uu ku yidhaahdo anta kaafir aduu gaal baa tahay faqad kafara waxaa gaaloobay axadumaa midkood baa gaaloobay mid baa xerada ka maqan moorada islaamka mid baa ka dhaqaaqo ka jirta oo ka tallaabsatay ayib idan laba muslim baad ahayeen moorada islaamkaa ku jirteen marba haddaa ruux muslima biduuni sabab wa biduuni cudri aad tiraahdo waxaad tahay gaal oo saaqadda ka saarto adaan muta'awil ahayn adaa ku gaaloobaaya riwaayad ibn xabaan ba caddaynayso ilaa kafara bitakfiirihi ayib aciif isnaad fiihi yaziid ibn abi ziyaad wa fiihi ضacf lakin aljumla alakhiira jumlada inta u dambayso ah waida qaala axaduhuma lilaakhari anta kaafir faqad kafara biha axaduhuma buu sheekhu u jeedaaye صaxiixaة can gayri ma waaxidi min aلصaxaaba hal saxaabi wax ka badan bay ka sugan tahay minhu abu dar fanduru fii raqamka afar boqol soddon iyo saddex marna waynu soo marayn xadiika hadda aynu marayno wey ya sheekh maxaa tiri sheekh ninkaan dukanin un salaada dukaanada cuurdaar baad leedahay markaa iyada kaafir iyo wax ka daran baa loodhan karaa murtad baa loodhan karaa ayib ninkaan salaada tukanin leanna culamo badan baa qaba inuu gaal yahay bal waxaa leeyaha waa ijmaacu asaxaaba wataabiciin inuu gaal yahay ruux u horreeye yidhaha taarikhusalaam muslim ma aha ama khilaaf ka keena zuhri iyo keyrkii baa la sheega almuhim cabdullahi bnu shaqiiq alcuqayli wuxuu soo guuriyey asxaabu rasuulilaah inay u arki jireen ninka taarikusalaadka in tukanaynin inuu gaal yahay ayib taa marka kuma jirto masaa'ilka laisku hayo hebel ma gaalba mise ma aha haddaad ku qanacdo inuu gaal yahay gaal waad odhan kartaa laakiin waxaa laga hadlayaa hawsha aan sababna lahayn daliilna ahayn ee min jeclaysiga iyo xanaaqa ku imanayso ruuxa laskaga tuurayo ayib marka ha layska ilaaliyo ilaa hubsato hawsha ayada ah ruuxa muslimka ah in gaalnimo lagu xukumo yaan lagu degdegin yaan lagu degdegin lianno ruuxan yani sidaa masale loo adkeeye waxaa weeye daahirku wuxuu noqon lahaa ruuxan haddaa ku tiraada gaal baa tahay ama munaafiq baa tahay ama cadow ilaahay baa tahay oo uusan cadow ilaahay ahayn kaafirna ahayn munaafiqna ahayn wuxuu noqon lahaa hadalkaa inuu been noqdo ama waxaan jirin been iyo waxaan jirin laguma gaaloobo macsiyo kabiira un weeye ayib laakiin meesha waxaa ku jira waxaad banaysatay dembi baad banaysatay waxaad banaysatay ruux muslima oo moorada ku jira oo cirdigiisu xaaraamkaa yahay iyo dhiiggiisi iyo maalkiisa naftiisuba inaad tirado kaafir wey istixlaalka noocaasa ayaad ku gaaloobaysa idan masalada nabigu suu u soo xulo wuxuu gaadhsiiyey arrin marka dawaahiru shareeca la fiiriya noqon lahayd kabiira ama dembi noqon lahaa uu nabig wuxuu ku xukumay inay gaalnimato dhankaa marka laga fiiriyo marka laska ilaaliyo hawsha hawl culus wey laska ilaaliyo baabka takfiirka muslimiinta ama hebel waa gaal ama waa faasiq ama waa munaafiq hogahaas culummada waaweyn ee cilmiga la diinta garanaysa loo deenaya dhallinyarada iyo caamada iyo raggan aqoon fara badan lahayn iyo inay iska tuuraan waa hawl khatar ah aaniyan yani xaaladaha caalam maanta maray burburkan fara badan iyo baaba'an fara badan iyo ihtijaajkan fara badan iyo dawaa'ibtan kala duwan ee dagaalamayso o dhan waxay kuu keenaysaa marar badan xanaaq dartii inaad selsinka la boodo dad badan aad xadhiiso marka waa in dabta nafsi la sameeyo shareecadana axkaamtana loo feeriyo akaam loo feeriyo qawaacidii shareca loo feeriyo ayib haddii laakiin ay muta'awil tahay ku gaaloobi mayso mutawilka ka gaaloobi mayso ayb xadiidkan isagoo eh, mawquufa ah iyo isagoo marfuuc waa soo arooray eh, sawaabkuna waxaa weeye xadiidku eh, mawquuf ahaan buu ku yahay صaxiix ama isagoo marfuuca ah, min hada alwaj waa daciif baa loo badan yahay laakiin yaziid waxaa taabiceeyey alacmash can camr bn salma fi shucab shucab اbayhaqi an kun toban lix an kun toban iyo li yani an eber hal lix iyo keyrkii marka haddii loo helo yaziid ibn abi ziyaad mutaabacada acmas loo helay waxaa moodaa xooga noocan xadiidku inuu xasan noqonay laakiin sheekhu waa daciifiye asagu daciiful isnaad buu sheekhu ku yani daciif ma odhanin maayo macnihiisu ay diintu taageerayso baabu man lam yuwaajib الnaasa bikalaamihi wuxuu baab yahay ruuxa aan dadka kaga hortegin hadalka qallabsan ayb xadaثana cumar ibn xabs qaala xadaثani abi xabs ibn ghiyaas qaala xadaثna alacmash sulaymaan ibn hiraan qaala xadaثna muslim abuduxa ninka loo yaqaano wey min iqaat الtaabiciin waa nin waxaa weeyaan kasiir اxadiiث akhraja lahu aljamaca can masruuq alajdac qaala qaalat caaisha sanaca الnabiyu nabigu wuxuu sameeyey shay-an arrin buu sameeyey nabigu arrin buu ku dhaqmay oo sameeyey farakasa waana fasaxay fiihi fi shay shaygaa in la samayn karo ummadda ku dhaqmi karaan ayuu nabigu ummadda u sheegay fatanazaha waxaa ka santaagay canhu can shayi qowmun qolya muslimiinta ka mid a ah. arrinta nabiga samaynayo qolyaa xoogow ka santaagay ka sariigsay ayb fabalaga daalika arrinkaa waa gaadhay annabiya nabigu gaadhay arrinta ayada in nabigu arrintii asagu sameeyey ee ku dhaqmay ay dad ka santaageen xaggana xoogow ay yar quursadeen ayaa nabiga gaadhay salawatullahi waslamu aleh fakhaaba nabigu waa khudbeeyey muxaadaro qabta mimbarkuuna ka istaagay faxamid allaha ilaahay buu ku mahadsay wuxuu mudan yahay uma qaala nabig wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin nabi ma dhihin maa baalu fulaan ibnu fulaan wa fulaan ibnu fulaan wa fulaan ibnu callaan ma dhihin sa sal laakiin koof ka qabtay yacni muhimmaddu waxaa weeye khaladka dhacay inaad saxdo ee ma aha muhimmaddu in hor la dhaleeceeyo ama la cambaareeyo muhimmaddu khaladkaa dhacay in ummadda laga saxo oo bulshadu ka waantoodo wey intaa marka ka leexan karto ka leexo war soomaalida waxaa iska dayata min dad baa waxaa sameeya dad baa laga kerla warabo dhigi ka baqaa laga cabsada laakiin xuseen iyo cabdulaahi iyo xasanu dhibkan daaya dad tiraada ummadda meesha fadhida sadaaqadan bay ka baxaya birina bilaaway kugu raadsanayaan marka mala gaabaa galay ayib aysan ka ahayn cuqdaday kuu qaadi diintoo dhan bay ka carari nin kharriin bay kuu arko tanfiir dad inuu kuu ayib warheel masaajid ka leexo maxaa yeelay ninka in yarta ka tefartu ku yidhahdaa war meeshan kaga carari nin kharriin ninkaa weeye idan ummadda in la fajimiyo n xoogey subanfalax wax lagu wado dhulku in loo xirma qabajyo la doonayo maa baalu aqwaamin qolyo xaalkoodu muxuu yahay qolyo maxaa helay yatanazahuuna ka santaagaya ama iska dhowraya canu shayin shaygii asnacu aan samaynayo shay anu aan samayn aan ku dhaqmay nabi maxamed ah nin kale maanta uma fiicno waa laga fiican yahay ama xoogowle nabigu eh, hawshan waa laga habboona inuu sameeyo maxaa helay fawallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anugu nabi maxamed ah la aclamhum billaah ilaahay ummadda ruuxa ugu yaqaanan ah nabi maxamed cad baa ila ka taqaana abada aclamu الnaasi biاllaahi waa rasuulka ilah salawat llah waslamu alayh ayagoo mushrikiina oo waxba garanaynin oo meydka xalaashada oo hooyooyinkooda iyo gabdhahoodii waa wax ka daya ayib oo gabadhii walaashiis la gursada oo baktiga cuna oo midna mid ku xoogbanaya u ayood sheegta oo xaaraan iyo xaaladina aan aqoonin oo dhagaxyaan caabudo caana ku shubta subagii zayd mariya baa ilaha rasul usoo diray baray diinta idan rasuulkii diinta baray alla ku xidhay subxaana wa tacaala in dadka qaarkii ay dhahaan hawshan nabiga waa lagaga fican muxuusaa u yeelay waxaa weyaan waa khalad waa khalad mararka qaarkood keeni kara inaad gaaloobood kaafir aa noqoto bilahi alcadiim marka halis weyn inii la aclamhum billaahi ilahay anaa ugu aqaano muslimiinta iyo dadkoo dhanba waashadahum waashaddahum midka ugu daran baan ahay lahu lilaahi khashya ilaahay midka ugu cabsi badan baan ahay allana ugu yaqaan wax lagaga cabsado ilaahay qaabkee looga cabsadaa maxaa lagaga cabsadaa ninka ummadda u yaqaanan ah cabsida rabbiga ruuxay ugu weyntahay oo u qiimo badan baa marka wakaasojiyo idan ariiqatu muxamadin waa in lagu kaaftamo wey wakhayr alhuda huda muxamadin sal alay slam arrintaa marka arrin yar bay ahayd oo aan eh, aan sii badbadnayn marka dhan laga fiiriyo cibaada nabi maxamed qaybo ka ay nabiga weydiiyeen way haweenka la weydiiyey markaasay nabiga tahajudkiisi iyo haweenka guursanayay iyo soomkiisi iyo bay dhinxoogo waa yartahay taasuu nabiga sal sl sl ka hadlay xadaثna cabdالرحمن بن المبارك ثقة xاaفظ قال xadaثna حmاad بن زayd بن dirhم الbsري عن slm الcalوي slm بن qays albsri baa loo yaqaanaa waa maqbul xadيiث aw xasan xadيiث calى الراaجح عن أنس بن مالك قاal kana النabiy nabi mxamed wuxuu ahaa أqala ma yuwaaجih aad iyo aad mi u yartayba inuu kala hor yimaado kala hortago الrajula ruuxa muslimka ah bishayin yakrahuhu shay u dhibsanaya nabigu inuu dariiq kalaba waayo mooyee iyo waddo u maraba waayo mooyee intuu ruuxa muslimka hadalka qallabsan ama hadalkuu dhibsanaya nabigu ka leexin karo ka leexin jiray laakiin mararba waxay keenaysaa xikmadu iyo dacadu waxay keenaysaa in ruuxa hadalka wejiga laga saaro ayb mar bay keenaysa aqala ma aad iyo aad waxaa u yaray yuwaaji nabigu inuu kala hortago oo wejiga ka saaro alrajula ruuxa muslimka ah iyo keyrkiiba bishayin shay yakrahu dhibsanaya iyadoo sidaa ahayd fadakala calayhi saasaa nabi dhaqan u ahaa fadakhala calayhi maa waxaa u galay yowma min alayaam rajul nin baa u soo gala muslimiinta ka mida walxaal calayhi aharu sufratin jaalla raadkii baa ku yaalay sufra yani riinji jaallaa ku yaalay yool waxa u dharkuu soo xidhayba xoog cusfur ama huruud ama sacfaraan wax lamida ayaa ku dhag ku yaalay hawlahana hawlo dumar weye sacfaraan ismarin iyo hawlahaas booska laisla dhacahaye iyo hawlaha waa dumar ragga looma ogolo allahuma inay daawi wax noocaasa ah ay keentaba mooye <clears throat> wa calayhi waxaa ku yaallay aahaaru sufratin riinji jaalla a ah raadkiibaa ku yaallay falamaa qaama saxaabigu markuu istaagoo baxay yuqaala nabig wuxuu ku yidhi liasxaabi saxaabada la fadhiyey low hayara hadduu badeli lahaa aw nazaca ama iska siibi lahaa haadihi sufra maradan guduudka wadata ama jaallaha wadata soo ma saxaabigaa istaago ku daba tegey markaasuu u sheegay waxaynu ku soo maray ashmaal maxamadiya xadiidkan isagoo faahfaahsan baynu ku soo maray buu sheekhu ila tafsiir raajixa xadiidku xasan weeye baabu man qaala liaakhara yaa munaafiq fii ta'wiilin ta'awalah wuxuu baab yahay man qaala liaakhara mid wuxuu ku yidhi yani dacfi xadiidka ku wareerhayaa yani salm alcalawi salm alcalawi ayuu ku wareerhaya salm alcalawina waxaa loo badan yahay inuu yahay xaggana ay tusaysaa naqdiga marka la qariyo inuu xasan xadiiay maxaa yeele waxa lagu haysta dhammaan ee u badan ee lagu naqdinayo xataa markii ragga jarciya loo weydiiyey ay ku qabsadeen ninkan wuu waayeelay dadka xujuraha badanna wuu ahaa baashan sunyaha loo yaqaan xujurahana aad ugu badnaa marka bisha ramadaan ama bisha shawaal raadinay ciidoo kale wuu fiirin jiray xiriirahan soo qaloocan ama xujubahan sunyahan qaloocan waxay iskugu sawiri jireen bishi markaasuu xiran jira bishaan arkay dadka waxba arag bu dhuldushaan arkay wallaahi ku dhaaran jiray iyo waxba arag ilaahay ballankii baan arkay idan intaasu shawaal iyo intaasu ramadaan bu dadka uga ramaray marka la daba galan waxaa loogaanay xirrimahan qaqloofan oo waaweyn ee cadcad baa uun wadaadka ku rafaadi jiray oo u qaadan jira bisha idan marka taasoo kale cadaada wax dhaawacaysa ma aha ama ruux xadiiska lagu daciifin kara idan jarxiga u badan ee laga sheegay sal tan weeye ayib maadaama marka uu yahay min kibaari taabiciin ama awsaad taabiciin wx lagu dirana inaa u badan yihiin inuu xasan xadiid yahay baa raajix baabu man qaala liaakhara wuxuu baab yahay ninka ku yihi ruux kaloo muslima yaa munaafiq munaafiqow ama munaafiq baa tahay fii tawiilin ta'wiil iyo cudurdaar oo ta'awalahu u cudurdaarsaday waxaad ku antacoonaysaa jira oo leeya hebel waa gaal waa munaafiq liannahu waxaasuu sameeyey waa gaal liannahu saasuu yeelay waa cadow ilaahay liannahu muslimiintu necab yahay yani cudurdaar haddaad haysato ku oran mayna gaal baa tahay lannu ninka muta'awilka ah ee wuxuu daliil u haysto ku tegey ninka asaga ah tafsirna idaa xakama alxaakim faاجtahada faأkhطأ falahu أjr وإida asaaba falahu أjraan xadaثna muسى بن ismاعيiل التبوذكي قال xadaثna cabdالعaزيز بن الماجشون ninka in badan soo maray xaafidka ah فقيha قال xadaثna xusayn بن cabdالرحمن xusayn بن cabdالرحمن waa nin ثقاء sida raajixa عن سعيid بن أbي عubayدة عفوا عن سعد بن عubayدة waa ثقة taaba min rأي الkhawاaرج kana khاariجiya ثuma taaba can ذلك عن أbي cabدiرحمن السلمي qaala samictu عaliيا yquل رضي الله taعالى عنه bacثnي النabiyu nabigaa idiray salawat الlah وسلام عaليه وزubayr بن الcawاam iyo زubayr ibn الcawاam bu nabig sl slam kama fi صaxiix iyo miqdaad ibn aswad saddex bay ahaayeen miqdaad ibn aswad bn camr iyo zubayr bn cawaam iyo cali saddexdaaba nabigu diray wakilaana labadaa nabiga faarisun faduulidan ahayn bu aniguna faras baan saaraa yani zubayrna faras buu saaraa nabigaa diray salawatullah waslamu alayh wakilaana mid kasta oo annaga midana midkaanada ah wuxuu ahaa faarisun farduulay buu ahaa faqaa nabi wuxuu yidhi xad maxaa loo diray inaliquu dhaqaaqa fardaha fuula cagaha wax ka daya xataa tabliquu ilaa ka gaadhaan rawdata kada wa kada beerta loo yaqaano magaca ayada rawdatu khaas baa loo yaqaanaa waa meel madiina u dhow beer meel banaanoo yar beer ah oo madiina u dhow weye marka xagga maka loo socda xataa <clears throat> tablugu ilaad gaadhaan rawdata kada wa kada e, beerta loo yaqaano magaca noocaasi markaad ilaad ka gaadhaan halkaa tagaa layidhi wa biha waxaa hadda marahayo taagan saxaabow imra'atun haweeney macahaa la jirinkeed uu yahay kitaabun waraaq bay wadaa fariin ama dhambaal bay wadaayo min xaatibin ibna abi ka socota xaadi bn abibalta ila almushrikiinna ku wajahan xaadi bn abibaltac oo saxaabi jaliil ah ayib oo min ahli badrin ah ayaa waraaq qoray dhambaal iyo fariin hawada lagu sheegay inay ahayd mawlaatu cabaas ama saxaabi kale ayay u ahayd mawlaad u ahayd ama nin qurashado kale ayuu u dhiibay waraaq lacag yarna waa siiyey laba dirham saddex dirham dirham baa la sheegaa tobanna waa la sheegaa wuxuu lacagtan qaado waraaqdan ruux muslima isaguusan arag qaad boqorradii iyo madaxweynayaashii iyo abbaanduulihii qureysheed maka u jiri waa duulaankii fatxulmaka sanadkiisdeeadda hoos dhacaysa wuxuuna ka warramayaa marka firtii muslimiinta ina maxamed duuli doono qureys ku wajahan yahay inuu daalna uu doonahay ayib fa'tuunii nabigu ii keena buu yihi bihaa waraaqdaas ii keena waraaqda ha loo keena ayib <clears throat> fawaafaynaaha yani waanu ornay bui ayo foofuhu ay aad ula ordayaan tacaada bina khayruna bule cali fardi aanu saaraynba aad u dharan weyda baqa la sii daayey oo islaam farriin wada yasiro in laga baqo in bacsato lagu raadinayo faraha laga qaado faraska waxaa loo sii lisaanka loo sii aad baa loo cadhay waa la cibinaya fawaafaynaaha waxaanu ku gaalay yani fawaafaqnaaha aw fawajadnaaha waxaanu ku gaarnoo ka hela gabadhi tasiiru ayadoo socota calaa baciirin laha rita ilaha isku socoto saaran xayu meeshiibaa na ogu tagnay buuri wasafa lana nabiyu meesha nabig noo tilmaamay nabi maxamed haweeneyda bartaa maraysa looma dhowda meesha rawd madiina marka la fiiriyo ilaa labaatan iyo shan kilomitr lagu sheega inay jirto labaatan iyo shan kilomitr ilaa soddon kilomitr ba lagu sheega nabi madiina fadhiga halkaas ka arkaan insaantu meesha marayso waa loo sheegay ama waba arkaayoo kashfiga looga qadaa sida baytulmaqdis iyo masjid aqsa nabiga kashfiga looga qadaa asagoo maka fadhiya ayib oo loo tusay oo telefishin rabbaaniga loogu daaray ama jibriil baa usheegay bartaasa tijaabin tahay halkaasay maraysaa laakiin fardu intay sii ordahayaan iyo intaa yadu socoto waxay ku gaari doonaan meesha loo yaqaano radu tukhaar awood rabbaanaa shaqaynaysa waa laga baxay baabka quraysheed iyo ansaari baabka waa laga baxay khad kalaa lagu jiraa faqulnaa waxaanu ku nidhi alkitaab aladii macak alkitaab aladii macak yani kitaabka wadda muxuu yahay calaamsal baan hadda inay ii saaran laakiin hadda cansan lagu waxa weyaan waraaqa waa wey alkitaab aladii macaka kitaabka iyo waraaqooda wada kitaabka cinda alcarab wix la qoro dhan waraaqaha diraysa risaalad rabaan kitaab la odhanaya wuxuu mar baaba maktuub yahay calaa safxa kitaab wey ayib waraaqooda wada keen baa lahi gabadh waa ka jooji qaala waxay yidhi maa macii kitaab maa kitaab wax waraaqoon walaga ma jiraan magaaladiin madinada qabtaan lanna waa darteed ayadiyo xaaladdu basaa is ogaa wuxuuna sir buu ahaa yani wax bashara ama makhluuqoo og wadaadka cusoo dhiibay iyo ayada weye idan ka warram waa yaaban tahay fabaxanaaha waanu baadnabay yidhi saxaabigii iyo wa maca baciiraha ayada ratigeediiba waan baadnay ratigii baa la fadhiisiyey waa la ju'iyey waa la baaray waxba mala ayadii baa la baaray waxba mala faqaala saaxibii saaxibkii wuxuu yidhi ana zubayr ah ama miqdaad ah wuxuu yidhi maa araa oo ma arka inay kitaab wadato gabadha ina wax fariina wadato baalna xagee ka jiraa jirkadaa la geliyey dharkeedii iyo saabaankeedii alaabteedii uhrigeedii jiraabkeed ka weynay sakidii baarnay waraaqooda miyaa la waday wax waraaqoo ma arkabo ma filayo inuu waraaq wado ayib bimacnaa meel bay kusoo xafiso wey ama meel kala geysiye ma ma jirkada kama muuqdo wey faqultu waxaan cali yani rag waa imaan badan yahay yani shayga marka la waxeeyo waa iimaankaas al xoog badan cali daani muxuu nabi maxamed inta la koray ilaa toban jirkiisii ilaa faadasbursana ilaa uu ka dhimanayo nabi sal slam ayib faqaala wuxuu hi faqultu waxaan ihi maa kadaba nabiyu nabi maxamed ma been sheegin nabigu been ma sheegin waladii nafsii biyadihi bu shaantu u dhaaranaya waladii allah ku dhaartay nafsi aniga naftayda cali a ah, biyadii gacantii ku jirtaan ku dhaartay la ujaridannaki dharkaan kaha dhigay buuri waan ku qaawin ballank ilaahi aw latukhrijannahum waa ku saarin gabadha nagnagtaa joojiya sheeko waa dhammaatay miqdaad warkiisii iyo zubayr iyo jooji ballanka ilaahay ama waan ku qaawin raggoodsan kuu qaawin buur allan ka dhigaya ama farrintii laguu soo dhiibay ee xaadib soo dhiibay baa keeni war kuwar soconhaya maaha aaga sii jeesta niman xanuunsan baa tiimi bal dhabalkii jooga tir meelahan gurtiga ka soo bixisana riwaaya sheegaysa riwaayana waxay sheegaysaa meel halkaas daloolkay ka soo timaheeda ayib almuhim waxaa weeye gabadhi waa laga helay ama daloolka ka bixiso ayib oo marka hore madax halaacdo iyadoo dadka dhuminaysa dadka dhowrahay mukhaabaraadka dhuminaysa ama guntiga halaacday almuhim waraaqda bay soo bixiso faahwat way hoydisay biyadiha gacanteediba ilaa xujatiha guntigeeda laadi guntiga lacda wey meeshaa guntiga ah ee waraaqda ugu jirtay ayay fiirisay way gacanta laatay wa calayha waxayna qabtay idaarun hoosgunti yani goobarad oo suufun suuf ah waxay qabtay goobarad suuf ah laga sameeye dhawarta xoolaha dhawarta yani idaha laga sameeye faakhrajad waraaqiday soo bixisay faatayna الnabiya nabigii baana u tagno waraaq u geyni baa hadda fashilantay xaadi baa loo yeeray wasiirul muslimiinta abubakar iyo cumarna waa fadhiyaan xaadi baa la kaalayo maxkaamad baa la saaray faqaala cumaru cumar wuxuu xaadi markaan soo akhrtay xulamaana waxa u dhiibay ayuu faqaala cumar wuxuu uhi khaana allaha warasuulah waalmu'miniin dacanii adribu cunaqah khaana allaha ilaahay buu khayaamay xaadi wa rasuulahu buu khayaamay waalmu'miniina muslimiinta mujaahidiinta anfaar iyo muhaajiriin iyo kayrkoodu waa khayaamay dacanii nabi maxamed uga yarag boori iga leex adribu aan garaacada cunuqaha rasuulkiisii qoortiisa aan ka qaada darbee ka leexda nabi maxamed sal slam garbihiisi aan qoortiisa kala qaada ka leexda wa fii riwaaya dacnii adrib cunaqaha almunaafiq ayib idan go'aankaasu cumar la soo istaagay wa ashaddahum fii diin lah cumar cumarna shadiid bah fii misaawil diin wa qaala wuxuu nabig wuxuu cumar u kaadi baarsog maa xamalaka maxaa kugu xambaaray su-aal muhim wey xaadhow maxaa kugu xambaaray inaad waraaq qorto oo sirta muslimiinta aad fasisho ood bixsin jirta ayada waa khiyaaro qaran waxay dhig jirtay waadaa dowladda aydeen khiyaaro qaran ayib faqaala wuxuuhi maa bi ila an akuuna mu'mina biاllaah wa aradtu an yakuuna lii cinda alqawmi yadun haddaad tiraadaan hadda walaadu yaana dowlad ahayn ayashaasi jiri ilan waxaa riwaayadaad dowladda ahayn waa khiyaano qaran baa la odhan jiray hadda kuwa dowladda waxyaana qaran ku jira ayagaa waxyaabaa qaran ku jira wax xisaab u bahan ayib qaala wuxuu uhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu uhi saxaabigu maa bi nabi maxamed iguma jiro iguma sugno ilaa an akuuna inaan ahaadaan mu'minan billaah horta go'aankay nabi maxamedow nin anigii rag iska reebi go'aankay waxaa weeye inaan muslim ahaa ilaa qiyaami saaca intaan ka dhamanayo war cad wey waa tawbe al yani arar weeyo lagafogti baa layadaa maa bii uma sugno ilaa an akuuna mumina biاllah inaan ilaahay rumeeyo un baan u oon iimaankaa ku dhinto ama xaaladda dhaweydiiso soo wa aradtu waxaan doonay an yakuuna inuu ii hado li aniga cinda alqawmi yani cinda quraysh wاlmushrikiin yadun abaal yadun gacan bimacnaa abaalna ku yeesho riwaayada kala caddaynaya wuxuu anigu quraysh nin ku dhaqmaydaan ahay uma dhalan quraysh ma ihi qoys kaloo carbeed baan ahay laakiin xariif iyo dhaqan baan ku ahaa ama sheegad waxaa tiradaba baan ku ahaa quraysh saxaabadan kale muhaajiriin madiina dhooban ee ku ag fadhiya cumar ka mid iyo abubakar ka iyo dhoobanna kulligood qaraabooyinkoodii gaalada ahaa ama muslimiintan ee meelaha joogay quraysh iyo maka joogay dad difaaciya ah u jooga gaala oo arxan iyo nasraan ugu difaaci war ka leexda odhanay anu maadaama quraysh xaliif ku ahaa xaggana aan islaamay wixii oo dhashay waa la gumaystaa markaas lagaga shaqeeya dibba lagu lamabixiya marka waxaan doonaya inaa waraaq u diro oo xoogay dhahaan laga leexda qaraabada iyo xigtada iyo xigaalada xaadhi maxaa yeelay waa ninkii inoo soo diray dhambaalka farinta sirtayna siiyey idan abaalkasan ka doonahayba waxaan weliba ogahayba oran aaminsanahay wax kastoo la bixiyaba sir kastoo la sheegaba quraysh ayaa ilaah jebinaya sir kastoo la siiyana quraysh inay jabayso nabi gaari oo baaba'aya yaanala hawlmar ku kaalmaynay oo mar raba iska guulaysanaya xogoodana maxay kasa goolana nimanka aan gacan iyo abaal kuga sirahoo dhan ba ka xamid mukhaabaraadka iyo sirdoonkao dhan warmooga ah ilaah maka igee wa ficlan waana dhacday hal sira oo weliwan moogo oo uu soo jiri baa layidhi ma la yidhi ama ama ku haya korfadhiis wix ka dhacay baa ka ayib qaala wuxuu uhi sadaqa run buu sheegay xaadib sadaqa xaadib run buu sheegay yaa cumar cumarow xidulkaas sheegtay ninkuu ilaahay khayaamay oo rasuulka khayaamay oo muminiinta khayaamay daahira ficlihi waa yahay annaguna daahirkaanu ku dhaqmaynaa ayib laakiin waxyi baa yimid oo warkaa uu sheegtay xaabid inuu yahay mu'min ilaahay rumaysan xaggana uu doonayey inuu quraysh xoogo abaala ku yeesho gaalnimo jacayl iyo kufri jacayl iyo diinnacaybna aysan ka ahayn sadaqa ya cumar fii dalik maanic labaad awalaysa muusan ahayn xaadir qad shahada shahida kii xaadiroo ka qayb galay badran badr qad shahida badran badar nin tegeyna naar geli mahay muslimiintii badar ka qayb galay ee ku halgamay dhammaantood waxaa weeyaan min ahli janna ayaga meel baan loo sheegay lacala allaha rabbi waxaa laga wada xaqiiqo ku yahay ialaca inuu isha saa u marshay calayhim ilayhim ila ahli bader ialaca inuu soo fuuriyey ilayhim ila ahli bader oo faqaala uu yidhi icmaluu shaqeeya iska noolaada maa shitum waxaa doontaan sameeye faqad wajabat lakum aljannatana idin waajibtay wa fii saxiix muslim Eh, addoon uu lahaa eh, xaadib baa ka soo dacwooday wuxuu ihi xaabid nab maxamed waa i dhibaa naftii ii keeni waa i garaaca fawallahi inahu min ahli naar buuri wuxuu ihi been baad sheegtay bal huwa min ahli janna marka xaabid jannadiisa sare kama qodno isagoo nool baa la sheegay kownu min shuhadaai badrin iyo makaasigaa labaad ee nabigu takliibiye addoonka yidhi waa ahli naar bal bal min ahli janna ayib fadamicad waxaa ilmaysay caynaa cumar intuu nabigu xaabid u xukumay oo u yidhi dhiiggiisu ma bannaana saacadda maxaa yeelay kownuhu min ahli badr wa qaala wuxuuna yidhi allahu warasuulu aclam cumar markuu yilma wuxuu yidhi ilaahay iyo rasuulkiisaa og in ahlu badr nabi ilahay intuu fiiriy dhan dhaafay iyo inuusan dhaafin cilmiga allih rasuulkiisa u tahallaawey anugu ma og haddana waa noo sheegtay waanu qaadan ayib saxiix xadiidka waxaa laga qadanaya fiihi fawaa'id minha waxaa ka mid ah ninka muslimka ee ee sirta muslimiinta bixiya dhiiggiisu waa bannaan yahay arintan waxaa faahfaahiyey ismaaciil cabdialxaafid ibn اlqayim fii kitaabi badaaci اlfawaa'id majalka afraad kun an boqol iyo lix raqamka ah yani kan taxqiiqa watay shanta majalada yaan ka hadlaya ayb lanna maxaa yeel nabig sal slam wuu sallimay sababkii dhiigga damaynaya oo ah ruuxa bini aadamka dhiiggiisa laba xaalo xaraan ku noqdaa hadduu muslim yahay kownuhu musliman islaamnimada waa caasi danka cisuuliisa islaamku waa keena aliimaan wاlamaan idan haddaad muslim tahay asal waxaa dhiiggana waa xaaraan ma banaano umirtu an uqaatila الnaas xata yashhadu an laa ilaha ila اllah faida facaluu dalik akhirka xadiidka faqad casma minii dimaahum waamwaalahum ila waxsaan cala allah ayib gaalkuna asal dhiiggiisa waa bannaan yahay kafarada alasl fi اlkafara ilaaxatu damihim wاlasl fi اlmuslimiin cismatu damihim idan gaalka dilkiisu u xaaraam ku noqon karaa ima biiimaani yani biislaam wa ima biamaani wa cahdi mina inaan anagu ammaan iyo cahdi siino oo ahlu noqdaan ama musta'miniin noqdaan oo ammaan la siiyo iyo imaa inay islaamaan labadaas dhinacaas ku noqdaan xaaraan ku noqdaan idan waxyaabaha rafciya dhiigga cismadiisa waxaa ka gaalnimo adoo muslima waad idan murtad man badala diinahu faqtuluuh xadiiث ibn cabaas fi saxi الbukhaari ayib idan saxaabiga wuxuu la yimid wax dhiigga cifdadiisa meesha ka saaro oo dhiiggiisa bannaynaya oo wuxuu yidhi saxaabigu ina waslaana allaha warasuula waalmu'miniin nebi maxamedna waa sallimay arrinta ayada inay dhiigga bannaynayso laakiin maanic baa meesha yimid wax diida ayaa meesha yimid tusaale gaaban ruuxa muslimka ruux muslim haddii dilo dhiiggiisa waa bannay in la qisaaso oo uu kas u dila jeedaa kas bay ruux u dhiishay oo macsuum min jamca ah in lagu qisaasaa banaan laakiin ruuxa ku jira hadduu aabba yaana waalid yahay lagu qisaas maayo aabbaha haddii intuu shaydaan horgeyso intu gowraco ama hooyada ay baaco ku kala geyso laguu qisaasi maayo laguuna dili maayo mag baa laga qaday aabbaha magtana waxaa iskale hooyada iyo walaalaha iyo ah, qaraabada ka isagu ma qaadan karo isagaaba laga qaaday isa la jagaynaya ayib idan ah, waalidnimadu waa maanic diidahaya in lagu qisaaso laakiin dhiiggaa wuxuu bannayn lahaa waa samaysan oo ah inaa ruux muslima u dishay bihayri dambin kas u dishay idan caabid wuxuu sameeyey wax dhiiggiisa banneeya laakiin maanic baa laba maanic wey midka koobaad falkan uu sameeyey waa fal tusahaya xaabib inuu gaalada jecel yahay hadduusan jeclayn hee walaaqooma qoreen inta muslimiinta iska qariyo sirta ma fashileen sirta nabi maxamed iyo ilaahi rasulka ma fashileen iyo kalgacayn iyo inaad diidada gaaladu in iyagoo warmoodaantii meheladhasha la dhinto la baaba'asho waxaa tahay ninka danqanaya baabooda iyo hooggoodii halaagooda ka danqanaya daahirka ficilkaadu saas wey laakiin nabigu wuxuu weydiiyey in qalbiga xaabib iyo ficilkiisu iswaafaqsan yihiin iyo in qalbigiisu iyo ficilkiisu iskhilaafsan yihiin maxaa lagu ogaada biwaxyin nabi wuxu uhi sadaqa yaa cumar laakiin kuliyan iyo qaacidada waxaa weyaan sugane islaamiga waxaa weeye ficilkaadu wuxuu ka turjumhayaa qalbigaada markaad samayso ficil gaalnimo leh gaalnimo keenaya ama fisqi keenaya ama xumaan wataa ficilkaas iyo qowlka iyo waxa kaa soo baxay waxaan annaga muslimiin ka qaadanaynaa qalbigaaduna inuu gaalnimada jecel yahay fisqiga jecel yahay xumaantu inay qalbiga jirto dhiiggeeda lafadaa jirto laakiin qalbigii nabi maxamed baabi waxay wuxuu ku yidhi xaadi farkiisu muuqaalka kore gaalnimu ah khayaano qaran buu ahaa diin la'aan buu ahaa gaalnimo jacayl bu laakiin qad sadaqa oo ugama jeedo gaalnimo jacayl oo qalbigiisu waa khilaafsan yahay daahirkiisa taa kow ta labaad dhiiggiisa waxaa loo banaysan karin saacaddan kownun min ahli badrin ahlu baderna wax kastay sameeyaba la dhaafayba ilahna subxana wa tacala waaba ilaaliye laakiin ruuxa muslimka maanta asagu jaatiis noqday sirta muslimiinta bixiya qalbigiisa wax looga warramo oo daalacan bicilmi hayrin wa biwaxyi ku daalacanhay lama hayo malaa'igna noo sheegi mayso nabi maxamed waa salwatullah aslam alayh ilaahayna hadda aduu kula hadli maayo o odhan maayo ha alla daawa muuse qalbigiisa waa islam baa ku jidhe taa waa mid midda labaad lafta min ahli badri laa yuujadu fi dunya alyowm man huwa min ahli badr idan waxaa weeye ruux kastoo sirta muslimiinta bixiya dhiiggiisu waa bannaaya arrintaa waxaa isfiican fadraayey ibn اlqayim iyo reerkii xataa ardaygiis ibn rajab jaamicuna wax ku cadaynaya hawshaa iska jiro ayib khiyaanaduna ma aha nebi maxamed sirtiisa la bixiye waxaa weeyaan sirta muslimiinta oo la bixiyo gaalo loo tegey waxaanu ka warqabnaa muslimiin fara badan oo soomaaliyeed inay aruurtii u kalaan safaaraadka reer galbeedka reer yurub ee ku yaala nairobi ayib waanu la soconnaa ayib marxaba sheekh kaafir bilahi alcadiim waa cindi wa xalaal ninka gaal iyo muslimiin dagaalamaya gaala la soo sarta wax kasta uu sheegaba wax kasta uu sheegaba gaalaya muslimiin dagaalamaya ninkay la soo sarta ee gaale garab u ah ama dhaqaalo siin ama saad siin ama xog siin ama la ama taageeraya waa kaafir bilahi alcadiim wa xalaal wa ana mas-uuliyata dalik ayb idan ahlu irjaaba warkaa keenay murjiah uu ka yimid muslim gaalo soo taageeroo soo raacay biayi nooci doona noqdaani waa muslim faasiqa waa kan waa kan ficilkiisi daarkiisi iskhilaafsan qowlkiisi nagnagtaa murji'a ay ka timid hal akhriyo iqra'u siirata maxamed cabdillah raxmatullah calayh iyo qaabka oo dhaqmi jiray muslimiinta gaala soo raac jiray marxaba waa intaan ka jawaab hadde ninka taageeray iyo ninka tagay iyo ninka maranka tagay kulli kafara wey murtadiin wey ninka ka qayb qaata ama kenya ha noqoto ama etoobiya ha noqote muslim ah ee ka qayb qaata muslimiin dhibkood ka qayb qaata asagoo dowladda ku jira ama aan ku jiran kaafir bilal cadamule ayib اadيiث xujة لmaن raعىa qatل اjاsuuس لأنhu laysa miman شhahida badrا وإnama اmتanaca qatل xaaطب لشhuهوudi badrا baabu man qaala liakhiihi ya kaafir hawshaa laska ilaaliyo hawshaa laska ilaaliyo hawshaa laska dhowro baabu man qaala liakhiihi ya kaafir xadaanaa ismaaciil ibnu man ibn abi weys lanna maalik baa daga taga waa fahamtay fadal sheekh baabu man qaala ninka ku yiri buu baab yahay liakhii walaalkii u yidhi yaa kaafir gaalkiiw xadaثana ismaaciil ibn abi weys qaala xadaثanii malik ibn anas can cabd bni dinaar min hiqaat الtaabiciin can cabd bni cumara ana rasuul اllahi sal ly slam qaala ayuma rajulin nin allaala ninkii qaala ku yidhahda liakhiihi walaalkii kaafir ku yidhaahda faqad baa'a waa la laabtay bihaa gaalnimadii axaduhuma midkood baa la laabtay ayb inaad daliil iyo nas dul taagan tahay mooyeen inaad ruuxa muslimkaa kula degdegto gaalnimada lama ogolo haddii kale midkiin baad gaaloobahay xadaثana saciid ibnu daawuud صaduuq lahu manaakiir can malik qaala xadaثana malik ibnu anas ana naafican mawla bni cumara ayaa xadaثahu u sheegay malik ana cabdاllahi bni cumara ahbarahu ana cabdاllahi bni cumar ayaa akhbarahu u warramay naafic muxuuna u warramay ana rasuul اllahi qaala rasuulka ila inuu yidhi idaa qaala alaaakharu idaa qaala hadduu ruuxa muslimka ku yidhah lilaakhar kii kale kaafirun hadduu ku yidhahdo ama yaa kaafir faqad kafara waxaa gaaloobay axaduhum midkood baa gaaloobay in kaana alladii qaal lahu kaafiran faqad sadaq tafsiir labaa baa bilowday in kaana hadduu yahay alladii ruuxa qaala lahu uu ku yidhi kaafiran uu ku yidhi hadduu gaal yahay waa maxay faqad sadaq in kaana hadduu yahay alladii qaala lah ninkaa ku tiri waa gaal in kaana kaafiran hadduu isagu gaal yahay ruuxa asaga oo gaalnimada ku sheegay ay ku sugan tahay faqad sadaqun baad sheegtay ninku waa gaalba ayib wain lam yakun hadduusan ahayn kamaa qaala lahum suu ku yihi u oo gaalnimada aysan ku sugnayn faqad baaa waxaa la laabtay gaalnimadii faqad baa waa laabtadi alladii midkii qaala lahu ku yidhi gaalnimada mid ku sheega bilkufri ku laabtay faqad baaa bilkufri wy asagaa gaalnimada laabtay adaa gaal noqonaya marka waa in laisku ogaa lagu degdegin ayib baabu shamaatati alacdaa'i cadowga kugu weersada ayuu baab yahay yani cadow kugu farx jabkaada iyo burburkaada iyo halaagaada shamaatataas wey waa farca cadow uu ku farxayo jabkaada iyo halaagaada iyo baaba'aada xadaثna cabdالlah bn mحamed abu bakr bn abi shayba qaala xadaثna sufyaan aلthawri can sumay waynu soo marnay iqaad التابعين من ثقاء ويو طيب عن أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كان وحا يتعوذ إلهي كما قال نبيه من سوء القضاء قضاء حمانتيس إن ربي كو قدر كو حكمه شيء كو بهي أو كو حميني طيب إلا قضاء شرعي وليه يا خير بوايه إذا من شر القضاء بو إله كما قال جل وبري إن إله لمن قال ويه لو خير في شر ربي وحكمه سبحانه وتعالى قعنت سنة كتيرا من سوء القضاء yani inaad sartood baaba'do oo calowgaada ay kugu qoslaan laguu shaacabo ilah in laga maalgalay waa duca muhiima ayb baabu asarafi fi lmaal maalka in la beytimaayo o lagu xadgudbo asaraf beytimaalin wey khasaarin baatulid waxaa tiradaba ayib maxaa u taqaana hadde saraf carabi wey somalia ku sheega taal takrifal لو واحد قده الصرف بيت مالي وي خسارين باتوليت وعطر ربا طيب معاو تقناها دي صرف عربي وسمع لكم شيء فتال تكرفل ها باتوليت آه بيت مال انتهى وانصرف وي طيب حدثنا عبد الله بن يوسف التليسي ثقة من أثبت الناس في الموقع قال أخبرنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله قال إن الله إلهي alaaan saddex arrimood saddex inaad rabbi samaysaan waa jecel yahay saddexna waa necab yahay yarbaa lakum ilaah wuxuu raalli ka yahay an tacbuduuhu inaad caabudaan maxaa lagu keenayba wamaa khalaqtu اljinna walinsa ila liyacbuduun walaa tushrikuu aydan u shariig yeelin bihi rabbi subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa aydan la wadaajinin shayan axadna ruuxna ayib wa an tactasimu inaad ku dhegtaan bixabli illaahi ilaahay kitaabkiisa jamiican si wada jir ah kitaabka rabbiga in la wada qabsado oo jamciyadda qurumaha ka dhaxayso iyo umal mutaxida iyo aan waxaa lagu wareegin iyo brotokool iyo baraayo iyo xerbegti iyo xer ilaali midnaba aan laga arbixin wa an tunaasixu inaad la taraysaan man wallaahu allahu amrakum taladiina cidduu rabbi u dhiibay wa an tunaasixuu inaad u khayrmiirtaan khayrmiirid la talin wanaagsan man ruux wallaahu allahu rabbi u dhiibay amrakum arrintiinna yani mas-uulkiinna madaxweynihiinna waa in runta loo sheego sida fawda loo sheego in been laga dhirjiyo oo iska yidhahdo waa adduunkuna nabad wey maxaa yeel hebel baa ii sheegay xagga baahi kama jirto macawl kama jirto nabad wey dadkoo dhan caadil baan ahay yaa kuu sheeg baarlamaanko dhan baa kale caadil ahay war kuwan tuug weeye <laughs> shilinka mushaarkaasi ka baqayna meesha ka goysa ummadda xaaladda in la ogaado idan ruuxa muslimka mas-uulka kaa ah, xilkuu danaa ku haye waa in sida khayrka loo sheego wanaagana loo sheego haddii xumaan islimeeye waa taliyo loo mujaamanaynin ahlulsharo laska daawado wayakrahu lakum rabbi wuxuu idin kuhanaya oo nacab yahay iila waaala iila waxaa la yidhi waqaala hebel wuxuu yidhi waxay tiri hebla waxay tiri tan wuxuu yidhi war waxaa fujiya yani col box in lama rabo yani maxaad la wareegi waxaa hubta sheeg oo weliba limaslaxa ay maslaxa ku jirto ayib wa karat الsu'aali su'aal badnida su'aal fara badanoo macno lahayn lama ogolo wa idaacat almaal iyo maalka oo la dhumiyo lagu ciyaaro عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي ثقة أبو الأشج أبو سعيد الأشج قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن من ثقاءه ومن شيوخه إمام مسلم أكثر عنه إمام مسلم يعني بواسطة وكورية بواسطة مرنا مرة قارتنا بدون واسطة قاطع أصلي وحا سبع سنة سلام من حرب الأزدي حميدي لما لو niman aqraan dhibka dhexeeyu ah wuxuu aad ka wariyey ninkuu arko inuu xogow arrintaa ay ku tahay murwaadhacan oo dhibsan ka leexan jiray markay bukhaari isku dhaceen maxamed yaxya zuhali isku dhaceen anaysaaburi isku dhaceen lam yarwi can albukhaariyi walaa can yaxya hayan calaa maxamed bin yaxya shayan ikraaman lahuma hadduu bukhaari bisha ka wariyo daldalo wuxuu ka baqay sheekhiisi yaxya isbadaaanu gooye ninkaasu la saftay hadduu maxamed yaxya adduunya wax ka wariy wax ka bukhaari uubsada labadi waa daay faralka qaad ya ahay dhibu ma laha laakiin waa in la ilaayo culamada weye xadiidka nin kalan baa sheegi doone xumaydi iyo saciidna ayaana waa isku dhexsanaayeen saa darteed lam yarwi muslim can xumaydihi shay-an ila fii muqadimatihi muqadimadi wax yar kaga sheega xadiid aw xadiideyn ama kitaabka asalkiisa weyn ee saxiixa ah shuqulkuma laha ikraaman lixafdi saciid ibn mansuur marka aad qiimo badan ba axmed ba aad u jeclaa saciid ibn mansuur xadaثna ismaaciil bn zakariya ibn murat alkhulqani dhul fadba soo mara sheekh asaga waa saduq yukhdi qaliilan can camr bn qays almulaa'i ثiqة mutqin xaafid can minhaal ibn camr ثiqة can saciid ibn jubayr min ثiqaat الtaabiciin can ibni cabaasin fii qowli caza wajal ilahay aayadiisa wuxuu ka yidhi ibn cabaas wama anfaqtum waxaad bixisaanood min shayin adduunya ah fahuwa rabbi subxaana wa yukhlifuhu bedel ba idinka siinaya bedel baa lagu siin yani waxaad bixiso waxbaa rabbi kugu gudayaan carurta rabbi kuu barakay xaaska rabbi kuu barakay caafimaadka rabbi kugu siin xoolaha kugu gorri yani meel ba laguu gelin maaha shilinkaad bixisay in xoolo bas la geliy dadku yani markay shilin bixiyaa in xoolo bataan bay doonhayaan ilahay subxana bedel buu kaa siin bedelka kuu ron buu kaa siinaya waxaa laga yaabaa inaad boqol kuunad bixisay caafimaadka lagu daryeelhayo meesha markaa dhiikar ku dhacay ee sonkoryaacayse barkood kalka kala gooye barkood qoobdirig adigo caafimaad maalinba dhakhtar tegi mayse salaadaad ku socotaa yanii haddii cudur lagu aadan lahaa xoolaha loodayso dhan baa dhaktar baa qadan lahaa isbitaal bay geen lahaayeen idan maalku waa kordhay idan ma aha inaad u qaato markastoo kastoo maa naqasa sadaqatu min maal in maalku uu soconayo aaliba way tahay laakiin meelo badan ba ilahay maslaxadaada lagu gelinaya caafimaadkaada caruurtaada ahalkaada noloshaada la gelinaya iimaankaada islanimadaada ayib marka hawsha waa in lala socdo wahuwa ilaahayna khayr raasiqiin inta wax bixisa allah u wanaagsan wey yani wamaa anfaqtum min shayin ibn cabaas fasira wuxuu leeyahay fii hayri israafin walaa taktiir fii hayri israafin xaduud la'aan inay xoolihii daasishood baytimaalisood iska bixiso meel cidla ku bixiso lama ogolo walaa taktiirin cunaqabatayn lama ogolo taktiir inaad dhuqujaa noqoto shiyanba iska dhaqan jawg ah oo alla kaago-ah lama ogolo inaad noqoto mubaldi xoolaha sawirhayo berira dhibar alla idolo lama baahno ayb khayr lumuuri awsatuha yani taktiirku waa inaad ummadda iyo dadki mas-uulka adka ahayd aad jidinka ka goyso israafkuna waa in hamal wax bitaaciso walaa tajcal yadaka maqluulata ilaa cunuqika tafsiirkeeda wey baab اlmubaziriin wuxuu baab yahay qolyaha baytimaaliya xoolaha ku ciyaara mubazir fataalka wey ruux xoolaha baytimaaliya macno kalena fataako loo isticmaala lakin somali ahaan laakiin yani ruux xoolaha ku ciyaaraan ku aad u jeedna xadaana bni cuqba iqat saduuq qaala xadaana sufyaan athawri can salama ibni kuhayn can muslim ibni cimraan albatiin iqa can abi cubaydiin <clears throat> cubaydayn oo cubaydiin mucaawi mustadra loo yaqaana waa nin iqa qaala taabicigaas sa'altu cabdullaahi baan weydiiyey ayib can ilmubaadiriin baan weydiiyey mubaadiriin maxay yihiin saxaabigaasaan weydiiyey qaala wuxuu hi aladiina way mubadirintu yunfiquuna xoolaha ku bixiya fii hayri xaqin miaan xaq ahayn ayib inaad xoolaha xaqa hamar ku bixiso kabiir ma ah waxaynu soo maray abubakar wuxuu hayo dhanba hamar wareejiyey maca dugsigii soo qaada cumar wuxuu hanti ka naxoo dhantuu laba islu eka dhigay qayb bixiyey fii qaswati tabuuk waanu soo maray idan xaqa in lagu bixiyo waa khayr iyo wanaag wey xadaana caarim maxamed fadl saduufi qaala xadaثna hushaym ibn bashiir qaala xadaثna xuseyn cabdiraxmaan can cikrama mawla cabaas abi cabdilah can cabaasin almubadiriin qaala wuxuu hi almubadiriin waxaa weeye fii hayri xaqin mean xaq ahayn ama fi lxaq iyo waxa bannaan ee diinta ammaantay waa khayr iyo wanaag wey ayib xasan isnaad baabu islaaxi اlmanaazili guryaha in la hagaajiyo u baab yahay guri qashin badan oo khariban iyo ardaagaan fadhiisataan iyo golihiinna wanaajiya qashinka wax ka qaado waa nadiifiya maxaa yeelay yuhuuda kale aan noqon yuhuudu waa dad qashin badan bay ahayn xilligaa ayada haddana in yuhuud baan filaya weli ayib yuhuud ardaageeda iyo golaheeda ma nadaafise golyaha iska hagaajiya meesha la fadhiisanayo iska nadiifiya ayib yani israaf iyo fakfaqa iyo waxwaawe indhiga nadaafaddu waa gooni kibirkiisa weyninka fakfaqada iyo beytimaalkana gooni waa laba kala ba ayib adoo laba qamiis ama hal qamiis kale dhar sooma dhaqan karto nadiif kuma dhigi karto isagoo keligii wuxuu ah ayib way kala tahay xadaثna cabdالlah بن يوسف التنيسي قال xadaثna ليث بن سعد قال xadaثna iبن cabdالله محمد عن زيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب قال wuxuu ihi taabicigaas kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaquulu kii yidhahda cala almimbari mimbarka nabi maxamed masaajidka wuxuu odhan jiray ayuha الnaas ya ayuha الnaas dadow muslimiinay islaxuu wanaajiya calaykum dushiinna mafaawiikum guryihiinna waa jamcu maswa maswur waa manzilkii goobtaa degan tahay iska hagaajiyaale ayib wa akhiifuu cabsiya haadihi aljinaan abeesooyinkina iska cabsiya buui aljinaan waxaa weeyaan abeesada ama nafka yar weeye yani madiina meel halaq badan bay aduba madiina meel halaq badan bay ahayd oo duumo badan oo qandho badan bay ahayd ayib qabla an tusiifakum intayda idin cabsiiyin intaysa weerin weeraraa la yidhi markaad aragtaan ba isha kula bagaa carartay xayawaan kasta markaad u kaa dareem inaad adag daraacaysa ama dilaysa sii carbi ku karta waa wax fidr ku abuuran wey fidr bay ku abuuranta wadaad wuxuu odhan jiray bisadu waxa xalaasha iyo way kala taqaanaa yani khalqiga bani aadamka fidra ku yani makhluuqaadka fidra ku abuuran wax kasta wuxuu doonaya waxa dhibhaya iyo waxaan dhibaynin dusadooda ku soo gara fadhiisato oo lacag hirba u tuurto hoosteeda ku cun dhaqaaqi mayso ama inay qaato meel halka kale ama horta hoosta ku cunto laakiin adoon siinin hadday intay soo dhawo dafka iska booni adoon siinin hadday intay kaa xado daf tiraada ay daaqadda ka bixi aad buu carada la dhuman waxay ogtahay waxay qaatay inuu xaaran aha kii hore la siiyey inuu aha xalaal way garanaysaa ama oganan sheegin laakiin waa fikro ku abuuran inay xoola isla qaato la dilaayo ama laga goos waa ina carabto marka abla an tukiifa kumtadin cabsinin fainahu weliga shaniye lan yabdu idin muuqan mahayo idin soo bixi maayo lakum idinka muslimuhaa adeensooyinka qobtee muslim maxaa yee nabi xamed sal sl fi saxiix madiine jin baa deganaa fara badan oo adeensooyin imaansalubade iyo ah, balaayo iska dhiga oo dadka baabi'iya aybbaa ilaamtay boqolkiiba konton ama sideed qayb baa islaamtay qaybtaa islaamtay waa ka guureen ama wayba deganaayeen oo muslimiin ka dhibayn qayb gaala adegan qaybtaa gaalada joogtay muslimiinta waa dhibi jireen idan cumar wuxuu qaybtaa muslimiinta ah ayuu idin dhibi mahayaan gurigiina soo geli mahayaan biayri idnin idinna iman mahay waa muslim wuxuu og yahay gurigan ruuxa muslimka inaan la geli karin biayri idnin abaysafo waxba ha ahaado maanse cagalow ha ahaado maskuusan ha noqdo laakiin waa jin muslima gurigaa soo gelima bannaankaasu joogaya meelahaas ka shaqaysan laakiin kuwa guryaha soo geli ee idin dhibaya waa gaalada idan kuwa ayaga ah markaa rataan usha ku halgaada warar kula booda iyo feerta fainahu lan yabdu idin muuqan muslimuha wa ina wallaahi ilahay baan ku dhaartay inagu maa saalamnaahunna jinka gaalada labaana heshiinin ama aroosiinka labaanna heshiinin mundu caadaynaahunna intaan la dagaalanaybu sida gaalada muslimiin culloobeen goobana heshiin bu sida barta ama jin ha noqdo ama insi iyo bashar ha noqdo aaniyan sida nabigu u hediye wadanka iskaga guwa leeyihi ayib ama muslimiintu ay dheheen dhaga leexda lamaan heshiimin ba sia laska ilaaliyo saxi muslim hadduu idiin soo baxo jin ama idiin soo baxo abeeso ama mas saddex goor la ehdiyo war allaha alla hadiyo gurigi dhaaf saddex goor la dhaadiyo war iga bax hadduu bixi waayo marka dambe hala dilo waa kaafir muslim ma ah dakiruhu bilahi salaama ilahay baa la xujinaya saddex goor kadibna waa baxaya xataa ruuxa muslimka faa'ilka ku soo horay ama ruuxa ka horraba daarinaysa war alla alla hadduu kugu sii waayo dharka kale gooni marka dambe ayib xasan alisnaad ya ha waa hbinaysa ha waa in la hbiye lanna hadduu jin muslima yahay wuu garanaya allah rasuulkuna u dhaafaya hadduu gaal yahay sii hadduu sii wareegaysana waa la dili saddex goor marka la hbiye saddex goor baa la hbinaya waa la dhaafinaya ayib maxaad arrintaas culama waxay leeyihin kuwa hadda laga hadlay waa kuwa madiine jooga aagaa ohanaya haddana waxay leeyihin waa caam oo meel kastoo joogto gurigaada marka soo gala haddii markaa uusan ilmo ku marayn ama dhibba inuu kuu geeya ka baqaysa markaad hadasho haddaad jaana soo hesho waad dhaaranaysa walba intaasuu yahay jin muslim ah oo masjid ka soo dhigay markuu kaga dhaqaaqayo saddexdaa maalmood saddexdaa ahdood kadib waada dagaalamaysa umukaasna culmaa marto dhiba ma laha way yaqaaniin soomaalida masadka markay soo galaan guryaha aabasooyinkii waxba kama jiraan waxba kama jiraan abaabil wey aabbahay asagoo mas madada soo baxay mas baa la dhashay iyo abatoobleyaa ku tuftay waxba kama jiraan yacni dad masadka ku tufa yaqaaniyada waa jiraan oo waa la ogolaya lama diidano laakiin mas iyo bani aadam baa wada dhashay wax jira ma waxaa macquula markuu dhan lahay inu gooryaan soo raacaan macquula deedna u yidhi mas baa aabbaha la dhashay so macquul ma macquul wey ayib wajumla alakhiira qaybta dambuu sheekhu yidhi oo min xadii ka saxat marfuucatan ayay marfuucay asaxday waa xadiiska abu hurera shekh u maa saalamnaahuna mundu xarabnaahuna man taraka shayئa khashyata alqawad khashyata alqawad aw khashyata alab falaysa mina nabi wuxuu aboorsooyinka jinka iyo wixii la ah saan ola colowna udhaarinay aanu uga hollay lamaana heshiinin hal la dilo ninka ka baqoo yidhaahda abeesa lama taabto maxaa yeelay caawa ku soo warri nabig wuxuu falaysan ninka asaga lama taabto maxaa yeele ku dabageli ciidankadaa ku soo warri warri cidi baa soo kici way soo duuni fikradaha way soomaali way aaminsanayd dadka qaarkood baa aaminsanayd waxaa la macnaa oo xadiidka soo gelaya dhallinyarada amwaadaha dadka qur-aanka jinka saara ee daaweeya asxaabu ulqiyaa soo geli baqol waxay ku jinka lama cadaabiyo haddii kale carruurtu kaa galhayaa haweenku laynhayaa aduu ku jilhayaa dhalmadu u daran yahay oo ninkii hawlaha saara xataa ma dhalo waxyaabaa noocaas labtarkeedu waxaa weeyaan min alkhuraafaat walbidac wey lama ogola jinka waa la dagaalami dadkaa la daaweyn marna marag cabsan kartay aysan ka ahayn mashruuca xog jooji nabigu waa xidhay man khaafa mxuu xadiikii man taraka shayئa minhuna makhaafata الsacr wa fii riwaaya khashyaة alqawdi inuu ka gooso kadib yimaado jinku falaysa mina wacid wey ayag way noqotaa wa isku shabahan lakin habeeshadaa u badan way isku shabahaan yani waxaan jinka waxay leeyihin tashakul wax leeday oo mar ad isku kaakaysanaya mar xayawaan ba iska dhigaya mar shimira iska dhigaya waa dhib badan yihi ayib baabu nafaqa fi lbina hawshaa waa in lagu baraarugo asxaabu ulqiya iyo qolyaha dadka qur-aanka saara waa hawshaa la sameeyo ayib in la iska ilaaliyo <clears throat> saa darteed waadahor waxay ku keentay fikradda markay aaminsanaayeen waxay ku keentay inay yidhaahdaan waa in jinka wax laska siiyo lan maxay aaminaan hore in jinku haddaad qur-aan faafo amaladaas uu kula dagaalamo uusa kaa harayn maadaam marka waa in iska sasado yani wax siinta halkaas ka timi wax siintaa loo saxeeyo abujafa la keenay iyo timaha la keenay iyo xawaasha loo waxeeyo iyo tarbuusa la keenay wax la waxeeyo wax loo ciyaaray mintis iyo balaayo boorna iyo waxaa wuxuu ka yimid yani ayaga in la sasado lama odoonna wuxu ma salamahuna min bixaramahuna hawshaa la ilaaliy baabu nafaqa fi lbina wuxuu baab yahay annafaqa fi lbina in dhismaha kharash lagu bixiyo xadaana cabdullah bn muusa baani ii qoran laakiin cubaydillah bn muusa waa saxa cabdullah bn muusa laysa min shuyukh aslan min la cabdullah bn muusa oo min shuyukh maana helin waa waayo kutubu taraajim baan fiiriyey in tabartaydaan ma helin khaaatan fi adab wa fi axiix saa darteed ninkan waa cubayd bn musa oo kor wana soo maray ish cindaka ya muniir hal tatakarr sheekhan الbukhaari yusama cabdillah bn musa ma atakar cubayd bn musa ninka xaafidka iada can israa'iil ibn yunus ibn abi isxaaq aلsabiici can abi isxaaq aلsabiici can xaariثata bn mudarif waa taabc jil can khabaab saxaabiga jiilka ahaw qaala xuri saxaabigaas ina arajula ruuxa muslimkaa la yu'jaru waa laga ajirsiin waa la rawaabin fii kulli shay wax kastoo bixiyo wax kastoo xoolihiisa ku bixiyo oo bannaan wey ajir baa lagaaga qori ila albinaa dhismaha mooye guryaha mooye guryahan iyo cimaaradahan lataadi iyo daarahan ajir lagu heli maayo culama waxay leeyihin waxaa loo jeedaa wixii ka badan noloshaada wixii ka badan noloshaada ayib idan marka waxaa weeyaan sharcigu asagoo ka digayba in guryo dhaadheer la dhisto oo dhulka laafsiyo wuxool ka digay daabadadka loo jeeda ayayd diyaanaad iyo alaab eh, naadaxaatu saxaaba la istaajinaya afartan konton boqol baa la taagahaya sharcigu hadduu amar laa ka war oo la odhan laha guryaha la dhiso maxaa dhici lahaa xikmada shareecada jirto adoon la gudfaanin oo weliba iska daa lagu yidhi yaa laga karaynin sharcigu hadduu dhihi lahaa la dhiso guryaa ka warrama meeshii la arkay gurya laga taagila marka waxay dhaheen somaali waxaan loo ducaysanin oon la hadla baryin oo tarna hadal baa ka tiro wey idan wuxuu sharcigu ka hadlay in badan oo haddana tahor la kari leeyahay dhismooyinkaasa ka mid a ilaa marka inta la gaabsan karo xataa nabigu gurigu waa dumiyey saxaabiga nabigu u iman jiray xalaqaadka ka soo qaybgeli jiray nabiga waxaa arkay marka maalin aan fiirinayni ka jeesana maxaa yeelay nabiga maalin miduu soo dhex maray guda laba gabad oo iscarifi maaha dhagaxda maaha waa caris laba dabaq ah iyo yar dheer buu sameeyey wuxuu gurigayaa waxaa li hebel baa le ibnu hebel oo saxaabiga jaliilkaa taqaanay maalinka dambe xalaqaadka soo fariistay nabi waa ka jirtay u calaciyo nabiga maxamed yahan wejigiisu ima fiicina waa sidee maalla intu nabiga guriga la arko uu ka xanaaqay adoo saxaabi jaliila inaad maanta adduunya saas u raacayso diyaanaad dhisto idan meel laga la gaarinba markaasuu dumiyey oo dhulka la simay hal buri oo carish looga soo reebay markaasuu nabiga u firfirmay salawatullahi calayh idan hordhacii muslimiintay ahaayeen iyo ardada u horeysay marka waa in ay noqdaan khudwa saalixa fii kuli umuur waxay laakiin duruufkanta lama diidahayo dhismaha noocaas baabu camal rajuli maca maalihi camal rajuli maca cumaal ninka la shaqeeyo shaqaalihiisa dadkaa shaqada u dirsatay ee kuu shaqaynaya inaad caawiso goof baama afkaad taago faraha taaban maayo lama ogolma ma fiicno la qabo shaqadoo caawi oo marra ayaga la kabtoon dhex joog ayib xadaana abu xafs ibn ali abu amr alfallaas camr bn cali alfallaas iqat xaafid قال xadaثna abu cاasim النبيd bxa بن mhlد قال xadaثna cmr بن whb الطائفي ذkr بن حbاn في الثقاaت وقال بن xaجر صدوq قال xadaثna غطayf بن abi سfyاn ذkr بن حbاn في الثقاaت وقال بن حجر مقبول يعني lي الحdيث ma lم يتابع أن نافع بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفي تابعك جليلك قال أنه أخبره أخبره وحuu sheegay أنه تابعه سمع inuu mقلay cabdاللahi بن cمri oo قاaل ku yidhi لبن أخi lahu wiil walaalkii dhalay yani wiil walaalka dhalay adeer ba u tahay adeer ba u tahay oo kharaja ka soo baxay wiilka ka soo baxay kharaja wuxuu ka soo baxay min alwahqi wahqigu waa beer weyn oo reeca macas lahaayeen bustaanta waa beerta xadiiqada beerta wey wahda wey waa beer weyn oo ay lahaayeen awgeeda badanoo qiimo badan bay ahayd ayacmalu cummaaluka shaqaalaha ma shaqeeyeen hawsha ma qabtaan oo hadda shaqada ma waaan qaala wuxuu yidhi markaa wiilkii laa adri ma ogu bur kama warramo waa ragda qoyskii beerta lahaa weydii la camr macaas walaalkii baa dhalay abaa camr walaalkii baa dhalay ayib qaala wuxuu yidhi marka cabdillaahi ama e, e, low kunta haddii aan ahaan lahayn ama in qulta alia waa tafsiil ama inta badan tafsiil bay gantaan ama in qulta kaalia fa hadaaba tiro oo laa adri aad tiri low kunta haddaad ahaan lahayd bay aqafiyan midna ah dad lahayd la camilta waad shaqayn lahayd maa yacmalu cumaaluka cumaasha waxay sameeyaan yani waad shaqayn lahaydoo waa waan lahayd ba waxay qabanayaan yani xoogay laxjecda lagu tilmaamaya reer aqiif inay xoolahooda iyo adduunyada ku dhex jiraan buu ku tilmaamay aaniyan ay yihiin nimaan isla weyneyno shaqaalahooda ka warqaba waxay qabanayaan ninkan doortoodii iyo shaqaalo wax laga weydiin ilaa ajir war marka macmar wuxuu haddaad noqon lahayd nin reer haqiif ah waad la shaqayn lahayd baa shaqaalaha ka noqon lahayd idaa marka ammaan marka u tahay ammaan marka u tahay reer haqiif faqaala ku ina arajula ruuxu idaa camila hadduu la shaqeeyo maca cumaalihi fii daarihi gurigiisa marka ka shaqaynayaan oo guriga joogaan aw qaala abu caasim wuxuu maratan wuxuu fii maalihi yani ina arajula ida camila maca cumaalihi fii maalihi ama fii daarihi yani shaqaalaha gurigaada ka shaqaynaya ama hantidaada ka shaqaynaya hadduu ruuxu la shaqeeyo kaana wuxuu noqonayaa caamilan shaqaale oo min cumaali illahi caza wajal ka yani shaqaalaha rabbi baa ka mid tahay maxaa yeelay shaqada lagu qabanaya dad baad soo karaysatay bay mushaarkiinaysaa wamaca daalika caawinaysaa amaa low kunta haddaad ahaan lahayd aqaafiyan mri aqiifa la camilta waxaad samayn lahayd ama qaban lahayd maa yacmalu waxay qabtaan cumaalka shaqaalahaada uma iltafata waana soo eeday ama waa soo milicsaday ilayna annaga dadkii fadhiyaa dhegeysanay hadalka cabdillahi bn camr yuu marka ku elnaqoo fiiriyey faqaala wuxuuna cabdullahi yidhi ina arajula ninku idaa camila hadduu la shaqeeyo maca cumaalihi shaqaalihiisa fii daari gurigiisana kala shaqeeya ama ka shaqaynayahay qaala wuxuu yidhi abu caasin oo raawiga xadiidka abu caasin annabiid maratan marka mar wuxuu yidhi xadiidku uu warinayey yani idaa camila arajulu maca cumaalihi fii maalihi maalkiisa ka shaqaynaya kaana wuxuu noqon lahaa wuxuu noqonayaa caamilan shaqaale oo min cumaali illahi ilahi shaqalaysa ka mid bimacnaa ninka kuu shaqaynayey oo shaqada qabanayay oo keliya ujuulo siinaysay haddana inaad caawiso waa wanaag iyo isxaan iyo diin weeye ajrina ka helaysa baabu taطaawuli fi lbunyaan guryaha in lagu tartamo anaa kaa guri dheer anaa kaa biyaano badan xadaana ismaaciil ibni man ismaaciil abi weys xadaana ibn abi zinaad yani cabdiraxmaan wey cabdiraxmaan ibn abi zinaad saduuqun tagayara xifdu can abiihi abi zinaad ayib cabdillah ibn zakwan baa loo yaqana abi zinaad can cabdillaahi can cabdiraxmaan acraj hurmus ninka loo yaqaano cabdiraxmaan alhurmus ibn hurmus can abi hurayrata can rasuullah qaala laa taquumu asaaca qiyaamada dhici mayso xataa yatataawala ilaa ay ku tartamaan ku daratamaan annaasu dadku ku dharartamaan o ay salbiyeen xagga dhismaha anaa kaa guda dheer ilaa naqaska laska xidho iyo hawada laska xidho ayib ilaa hadda lamara hawada lasii karan soo laga dhig baa wax dhici doona xabn xajar wuxuu leeyahay way bilaabatay wahuwa fi ziyaad buy waa min ashaadi saaca inay qiyaamada soo dhawaa lagu garanayaa way sii kordhahayaa waa waxyaabaha tusahaya imaam maxamed yahay nabi bay kamid tahay ciidan guri dheer iyo diyaano iyo daba uu nabi yidhi qiyaamo dhici mayso ilaa la samaysto guryo dhaa dheer oo daruuraha gaarhay mar adduunku uu sii dhammaanhayana daaru way sii dheeranaya ayib daarta u dheer hadda meeqadhowlta soddon iyo shan afartan shan sana kadib boqol baad noqon doontaan soo suga maliga kuwa iyada nuuri waan ka hadlaynaa ayna bixin alla halkaas ba joognaa ayib akhbarnaa cabdullah baa ii qoran aniga laakiin bacdu nas waxay qorayaan xadaثanaa moxamed saasa sax ah lianna cabdullah mubaarag bukhaari lama kulmin xataa ma arag lam yalqa walaysa min fii waqi axmed baaman yaanu helin ba cabdullah mubaarag lam yalqa walam yarwa canhu idan marka muxamedka meesha ku jira waa maxamed ibnu muqaatil sheikh اlbukhaari idan bacd nusaakh ba waxay u qaateen muxamedku inuu bukhaari u yahay xadiiثa maxamed mu wuxuu qoray xadiiثa maxamed ma jira kulligii maan ogolatin waa fashilantay marka dhammaan xadaثana maxamed midan qoran tahay cabdullah ukaadiyo base midan qoran waa in la geliya halkaas bacd nasakh baana qoray taasana saxiixa xadaana muxamed wahuwa ibn muqatil sheikh الbukhaari qaala akhbarana cabdullahi mubaarak qaala xadaana xurayf ibn الsaa'id التميم الأسدي واثقة قال حافظ صدوق يخطئ سير راجح لكن ليس قوي قال سمعت الحسن إن الحسن البصري يقول أصغله كنت وحانا حسن هدان أهي أدخل كيقلة بيوت أزواج النبي نبي محمد قريها حديث قريها بيت يقول إلى ويلي أبو أهاي ولي أم waa aabihii horaysay kuntu adkhulu waxaan ahaa kii galaa buyuuta aswaaji nabi nabi muxuu xadiiskiisa guryahoodan geli jiray fii khilaafati cumaan ibni cafaan xilligii cumaan u ahaa madaxweyne muslimiinta faatanaawalu waxaan gaari jiren taaban jiray buri suqufahaa saanqaafkeeda derbigaan taaban jiray bur kor gaarna waxay ka qabto nin yarbu xilligaa ahaa idan guryaha intaan galaan taaban jiray buri marka maxay salafka hawlada maysan aqoonin alaabtan oo dhan joojiye wey biyada gacantaan ku taaban jirin ma beyi jirin buri ila ma qaadan jirin kuma taaban jirin anaa gacanta ku taaban jiray ayib وبالسند ولا قال وقتي وبالسند هذا هذا بالله أتوفى